بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد cashirkan waa kii sagaashan iyo labaad ee ka mida min saxiixi muslim kitaabu الsalaaة salaaddii buu kitaab yahay baabu badi alaadaan aadaankii bilowgiisii iyo qaabku ku bilowday ayuu ku saabsan yahay kitaabu salaa salaada maqaasideedii iyo wasaaisheedii iyo anwaacdeedii iyo axkaamteedii ayuu sheekhu in muddo a wadi doonaa marka aadaankii yuma u soo hormariyey salaadda axkaamteeda iyo xukumkeeda iyo howlaheeda baabab gooni ay ku iman doonaan marka hadda waxba ku sii mashquuli mayn asalaa luqatan waa adducaa fiqi ahaanna iyo istilaax ahaanna waxaad ku barateen safiinaha iyo abushujaac iyo waa afcaalun wa aqwaalun muftataxatun biاtakbiiri mukhtatamatun bitasliim calaa sharaa'ia makhsuusa marka iyadu mark waaa intaa wixii dheer xaggay ku iman doonaan ama alaadaan ama alaadaan alaadaan waa ismu masdar min adana yuadinu tadiinan ta'diinan masdarku waa inuu ta'diin ku yimaado adana wuu ogeysiin yuadinu ta'diinan ogeysiin iclaan iyo iclaam weeye marka laakiin aadaan waa ismu masdar ismu masdar weeye masdar iyo ismasdar waxa u dhexeeyana ani hadda ima weydiin kartaan meelo kalea lagu soo daraaseeyey taasi waa midda aadaanku marka waa xugum axkaamta islaamka ka mid a ah. ummadda muslimiintu ay ku ijmaacday inuu mashruuc yahay xaq iyo diin yahay wax khilaafu ka taaganna ma uu jiro inuu yahay mashruuc diinteenna ka mida oo qiimo badan kitaabka ayaa tilmaamay meelo badan waidaa naadaytum ila salaati ittakhaduuha hawsuwan wa laciba idaa nuudiya lisalaati min yowmi اljumuca fascaw ilaa dikri اllaah qur-aanku marka waa sheegay in salaadaha loo aadaamo dadka ku jajeesee dhibsadana ay gaala yihiin subanu calayhi salaatu wasalaam axaadiid fara badan baad ku mari doontaan aadaanka iyo axkaamtiisa sunnada ficliga iyo taqowliga mutawaatirada ana aadaanka way qaadadhigeen wayna falanqeeyeen muslimiintuna waa ku ijmaaceen qadiiman wa xadiian waxaa kaloo lagu ijmaacay waxa loo aadaamo waa salaadaha shanta keliya salaadaha shantaee waajibka ah duhur iyo casr maqrib iyo cishe iyo salaada subax weeye salaad kaloo aadaan iskale ma ay jirto fi sunna nabowiya muslimiintuna ma aysan sheegin idan aadaanku waa khasiisa min khasaa'is asalawaat alkhams shanta salaadood baa iska leh haddaad istidhaahdo jumcadii wadaad waxgeed geysay jumcadii waxaa weeye ama waa duhur oo waa duhurka maalinka maalinka jumcada la tukanayo duhurkeedii weeye ama waa badel can اduhur duhur bay bedel ka tahay ama waa muqniya can اduhur saddexdaa qowl bay le culummadu qabaan jumcadu waa duhra alyowm duhra daalika alyowm maalinka asagaa duhurkiisi weeye ma ahe waxay beddel ka tahay duhurkii maalinka ma ahe waa salaad madax bannaanoo waxay kaa ridi oo ay kaaga fillaan oo ay kaa kaafinaysaa duhurkii aqwaashaba waa jiraan marka waxay noqotay salaadihii shantaa baa loo aadaamaa salaad kaloo shan aadaan leh ma ay jirto aadaanka taqaanaan eed caawa baran doontaan alfaadiis iyo hawlihiisa nin walbana uu yaqaano caamo culumo culummo ilmaheenna daa'imaha ay aadaamahayaan idan salaadaha shantan baa iska leh taa waa isgarannay aqimid iyo aadaanba salaadahaasaa iska leh salaadaha kale een loo aadaamaynin waa laba qaybood salaado loo sunneeyo kulan iyo ijtimaac sida khusuufka iyo kusuufkoo kale iyo ciidaynkoo kale idan salaadaha loo sunneeyo kulanka in la kulmo oo jamaaca lagu tukado loo sunneeyo loo aadaami maayo loona aqimi maayo waxay se leeyihiin nidaa waxa la yidhahdo asalaatu jaamica asalaatu jaamica war isku keena aan tukan asalaatu jaamica ayay leeyihiin kaa nidaa baa shareecada la yidhaahdaa lama yidhahda aadaan iyo iqaamidna lama yidhaahdo salaadaha marka ayagu kulanka loo sunneeyey ijtimaacu waa laba qaybood qayb la isku waafaqay in loo sunneeyo annidaa oo asalaatu jaamica ah, sida kusuufka iyo khusuufulqamarkaoo kale wixii la halmaala iyo kuwo la isku khilaafay haba loo sunneeyo in la kulmo la ijtimaaco la jamaacaystee nidaa ma leeyihi sida ciiddaynkoo kale ciiddaynka khilaaf ka taagan oo asalaatu jaamica ma la odhan karaa waa la ysku hayaa sababkuna waxaa weeye ciiddaynku waaba la shinsanhayay waa la fool dhowrahayey waa la sugahayay isukankeena ooma baahno maalinka ciid la gaadho ilmo yar iyo waayeel iyo cirool waa la jakabsanhaya ku aan weligii tukanin baa salliga qaadanhaya ku aan soo soomin baa iska dhaqaaqi looma kala hadho marka uma baahno isu keenkeena waa taxsiilu xaasil wadaaddaa yidhi wadaadana waxay leeyihin waxay la mid yihin khusuufaynkaay la mid yihiine asalaatu jaamic waa la intayna garateen baan u salaadaha ayagu aan loo sunnaynin ijtimaac iyo jamaacada sida sunnatu shuruuqi iyo rawaatibta salaadaha raace iyo iyo ayagu aadaanna ma laha aqimidna ma laha asalaatu jaamicana ma inaan isbahanan u malaynaya marka waa inahaas xagga xukumkiisa xukumka aadaanka iyo waa masala laisku khilaafo fiqaadka soo marteen madhabka annaga shaaficigu qowlka muctamadka ama asaxa ah loo yaqaano qowlka asaxa ah ama qowlka adharka shaafici waxaa weeye in aadaanku iyo aqiimaduba sunna muakada ay sunna mu'akada qowlka labaad inuu leenahay waa inuu fardu kifaaya yahay fardu kifaaya inuu yahay inuu fardu kifaaya yahay waa madhab alxanaabila waa qowlka muctamadka cinda alxanafiya waa qowl lilmaalikiya idan madaahibta afarta ah xanaabilada keligeed baa isku lugduubatay oo qabta aadaanku waa fardu kifaayo hadday muslimiintu salaadaha u aadaamaan barhkood barh kale waajibka waa ka dhacahaya haddiise laga tago muslimiintoo dhan baa dembaabaya fardu kifaayo xanafiyadu waa sunna mu'akada yidhaahdeen sunna mu'akada maxaad ka wadaan marka la yidhina waxay ku fasireen axkaamtii fardu kifaaya u lahaa khilaafka marka xanafiyiyi xanaabilo u dhaxeeya waa khilaaf lafdi ah oon jawhariya macnawi ahay haddaba alxanafiyatu wاlxanaabila maxay qabaan aadaanku iyo aqimadu waa fardu kifaayatin lisalawaati اlhams waxaa soo hadhay maalikiy iyo shaaficiyu maalikiyi shaaficiya waa kala jaban yihiin laba qowl baa annagu aan leenahay fardu kifaayo iyo sunna muakada wakadalika almaalikiya laba qowl bay leeyihiin afarta madhaboo laysku daray ninkii yidi waa sunna mu'akada iyo kii yidhi waa fardukifaaya waxay isku waafaqsan yihiin sunnaba allaha ka dhigay haduu aadaanku sunno yahay kaba soo qaad hadday muslimiintu ka tagaan in lagu jihaadaa waajib ah idan waa sunno adag in lagu jihaada muslimiinta oo dhigooda lagu banaysto oo lagu laayaa bannaan haday sunnada ka tagaan maxaa yeelay waa sunno sunnooyinka ka duwan waa shicaar iyo astaan muslimiin lagu yaqaano salaad u xoog badnayd acmaasha waajibada ah ayay astaan u tahay muslimiinta ku kulma waa bar iyo tilmaan aynu leenahay waxay matashaa ninkii ka taga haday jamaaca aa'ifo magaalo tuulo beled isku waafaqo inaan salaadaha loo aadaamin waa la gumaaday fuqada isku waafaqeen war aadaamaa laleeyahay hadda sunno weyn naga daayo war iska daaya aadaama maya waa lagu jihaadaya ka daraf ka daraf baa la marahaya lam ykhtalif fi dalika inaani min alfuqahaa waxaa la mida ah, oo hadda khatar socota ah bilaadda muslimiintu ay ka taliyaan ay ku awood badan yihiin yaa baryahan dambe waxaa ka socda aadaanka hoosa loo dhigo ashun adin ha laga dhigo bannaankan yaa laga maqlin ninka sidaa yidhahdaa muslim ma aha muslim ama hadalkaasuusan ku ahayn ama laasimka ka dhalanhayuusan ku ahayn asna waa lagu jihaadaya lanna waa takyiir lisharaa'ici sunani hadduu banaysana waa ku gaaloobaya iska ilaaliya hoosa loo dhigo deris baad mashquulinaysaan deriskii baa idin dhibsaday warmu waddan gaalaan joognaa mise beled islaam waddan gaale haddaannu joogno horaan baa gacankubad baan ahayne lajefiyaano bannaan hoosu dhig waa ogan tabarba ma hayno had laakiin beled muslimiin ka taliyaan ayaan aadaankii ridda laga maqlayn oon bannaan loo dhigi karin oo cunaha laisku dhagahayaa wadaadka horboodana waa laga hawlgeli caamayga ku raacana war baa gelahaya ma isfahna warka asaga iska ilaaliya bidaare sibiiq bay kuu gashaa diintiinna yaan tartiib tartiib loo badelin xudayfa la weydiolaya radi allahu tacaala canhu reer banu israa'iil diintii towreed ahayd ma hal bay ka tageen mise way usoo tilaabatukeeyeen tilaabatukeyn ma taqaana wuxuu yidhi maya sunno sunnay oga tageen sunno sunno bay oga tageen waagii dambe ilaahay ka wada siibteen abeeshadu iyo subxaanyadu markay xuub siibanhayaan ma hal mar bay dhuqis ka siiyaan saacaday ka qaadataa say u wado ee u wado iyy geed kaga tegay iyo rakay kaga tegaysa marka diinka yaan laga xuub siimanin tartiib tartiibintii sunanka laga bilaabo yaan waajibaadka lagu khatimin salaadu waa hawl culus waa hawl culus nabigu waa inoo salaatu wasalaam in ummada diinkeeda laga rigi doono la layukfa'anna hadihi اlummatu an diiniha kamaa yukfau inau fi lbatxa diinta aya ummadda laga afgembiyi sida dhiilka carada loogu gembiyo dhiil saa u furao caana lagu shubanayabaa ciidda loo gelinaya muslimiintuna hal mar baa la rogaya halkaa mar waa maxay tilaabo tilaabaa loo soo waday loo soo inta u dambaysay baa laska dhaqaajinaya marka dadka cilmiga sheeganaya waxaa la rabaa ummaddu inay inxiraafkaas inxilaalka caqadiga tusbaxaan furinee socda ay xidhaan oo joojiyaan inay horboodaan ma aha marka curwo laga taga iyo qayb laga tagaba aad qiil u raadiso qiil u raadiso ku dagaalanto oo tiraada maya iska daaya ummadda diintaa ka fiijanina haddana mid labaad iska daaya waaga dambe nin baa laga sheegay tolkaysaan maalin walba nin u dhachayay yaan tolla'aan joogaa maalin walba sidii sunno looga tegahaya maxaa la iman waajibka in la bilaabo waajibaadkiina si kulmo mid looga tegahayaa diinka laga siibanaya hawsha aada la iskaga ilaaliya baabu nidaa'i اlaadaan aadaanka bilowgiisa qaabka ku bilowday sunankayna ku soo maray axaadiis dacfi ku jiro oon midna ka sugnayn waxay sheegaysaa maalinkii nabiga la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam habeenkii subanaha la dheelmiyey ee salaadaha shanta lagu soo waajib yeelay isla habeenka qudhigiisa aadaankana nabiga la soo saaray loo diray malad baa u aadaamay salaadihii tujiyey malaa'ig badan nabiguna uu marka imaam ka ahaa malaaig badan buu nabigu tujiyey idan laakiin maadaama marka salaadda la waajib yeele maka la joogay makana gaale ku xoog badnaayeen aadaanna aan kor loo dhigi karin saasuu nabigu u daayay madiine markuu tegey ee saxaabada qaarkood ku riyoodeen aadaankii la tusay ayuu subanuhu xusuustay markaasuu amray axaadiid baa odhanaysa dacfibaase ku jira dacfi baa ku jira sida muctamadkana waxaa weeye saxaabiga cabdulahi bnu zayd bn cabdirabi ayaa riya ku arkay markay kadib muslimiintu ka tashadeen muslimiintu ay ka tashadeen maxaanu samaynaa waynu ballaadhannay salaaddii saacada ma jiraan waxa laysku ogaada lama arko waa la mashquulsan yahay nin walba dantiisii baa shaaqisay mar marday sidaa tahay maxaynu aan iskugu yeedhnaa oon isku ogaanaa cabdulahi bnu zayd bn cabdirabi baa ku riyooday nabiguna waa qariray waru'ya saxaabiyi idaa carada cala اnnabiyi faaqarah fahiya ka ru'ya alanbiya cinda haduu saxaabigu riyo ku riyoodo nabigana u bandhigo nabiguna uu qariro waxay ka dhigan tahay nabigoo riyooda calayh salaat wasalaam wa ru'ya alambiyaai waxyun ambiyada ru'yadoona waa waxyiisa taqaanaa idan ru'yaduu saxaabi arkay fii cahdi rasuul calayhi salaatu wasalaam nabiguna howshaa uu qariro ogolaaday waa ka ru'yati اnabiyi calayhi salaatu wasalaam wa ru'yat nabiyina waa waxyun lianna allaha subxaanahu wa tacaala ma qarirayo nabigu inuu khaldamo qalbigiisaa lagu tuurayaa wixii saxan waa loo hagaajinayaa idan ru'yadii cabdulahi bnu zayd bn cabdirabbi maxay noqotay ka ru'yati الnabiyi calayhi الsalaaةu wasalaam wa ru'ya اlanbiyaa'i waxyun kama qaal ibn cabaas fi saxiix اlbukhaari wagayrihi salafkuna hawshaa muranba kama qabaan asalkiisu waa sidaa marka aan dareeriyo in sha allahu tacala xadaثna isxaaq bn ibrahim alxandali qaala xadaثna moxamed bakr البرساني الأزدي وxadثna محمد بن رافع xadثna cبدالرزاق قاala waxay dhheen labadaa wadaad waa labadee waa محamed بكر iyo cبدالرزاق أخبرna بن جurayج cبدالملك xا وxadثna hاrون بن cبدالله الحmاn واللفظ lahu lafdiga asaga iskale قاal wuxuu yidhi wadaadkaas hاrون ah xadثna xجاaج بن محمد almisiisi waa min abat الnaasi bal abat الnaasi fi bni jurayj baa la yidhaahdaa qaala wuxuu uhi wadaadkaas qaala bnu jurayjin ahbaranii naafic mowla bni cumara can cabdillaahi bni cumara annahu qaal kaana almuslimuuna muslimiintu waxay ahaayeen xiina wakhtigii qadimuu lmadiinata madiina ay yimaadaan iyagoo muhaajiriina yajtamicuuna kuwii salaadaha isugu yimaada fayataxayanuuna waxay wakhtiyaysan jireen oo xilliyaysan jireen asalawaata salaadaha wakhtigooda yacni waxay isku soo beegi jireen xilligii iyo wakhtigii salaada wey aadaan u yeedha ma jirin calan ay ku soo wada hirtaan ma jirin nin walba intii cirkiiy uu fiiriyo xidigaha ama qoraxda meeshay marayso yuu odhan jiray alleelahay waxaa la joogaa xilligii salaadii duhur xilligii casar xilligii maqrib yataxayanuuna min alxiin way waktiyaysan jireenoo way beegan jireen way beegsan jireen xilligii salaadda ay gelaysa walaysa yunaadii biha axad wax axad ugu dhawaaqaya salaaddii baa gashay kaaleyna ma jirin walaysa yunaadii biha ay bisalawaati axadun fatakalamuu yowman maalin bay ka tashadeen saxaabadu fii dalika arrinkaas faqaala bacduhum saxaabada barhkood baa wuxuu yidhi ittakhiduu yeesha muslimiinay naaquusan gambaleel gambaleel yeesha mila naaquusin nasaara nasaarada gambaleelkoodoo kala ah. nasaaradu waad aragteen gambaleel weyn ayaa kaniisadaha ogu xidhan dhowdhowdhowdhow ay ka siiyaan caruurta kan lagu sii daayo somalya marka iskuulka la joogo ee daarka lagaga qaado xisaaduhu markay dhammaadaan ayib kaasaa loo jeedaa naaquuska hadda macnaha umbaad ka wadaa jaraskaas weeye ittakhaduu samaysta naaquusan gambaleel samaysta mila naaquusi nasaara wa qaala bacduhum ayagaabaa inoo xogo ahlu kitaaba nabi ciisena ummaddii u dambaysay ah halkaas aan ka gelina wadaaddaa yidhi wa qaala bacduhum saxaabada barhkood waxay yidhaahdeen qarnan samaysta oo min mila qarni اlyahuud buun inoo sameeya buunka la afuufo ee weyn ee geeska ah geeska lo'da iyo goodirka iyo waxyaabahaas laga sameeyaa qarnan buun aan samaysano mila qarni اlyahuud yuhuudda buunkeedoo kale aan buub ka siino oo markaa aynu salaaddii marka la gaadho ummadda ogu aadaan warkaalayaay ha la yidhaahdo faqaala cumar wuxuu yidhi awlaa tabcaثuuna rajulan yunaadi biالsalaa cumar gaalo weligiiba waa nacay wuxuu yuhuudi intaad naga daysaan iyo nasaaro baas salaada xilliga marka la gaadho war u soo baxaay salaadda hala dhaho asalaatu jaamica yunaadi maha aadaanka wuu ka hadlay waa in loogu ummadda loo yeedho asalaatu jaamica xilligii baa la galay war salaadii baa la joog war isu kaalayaay hala dhahba inaga daaya buun iyo garri iyo balaayo iyo iyo naaquus midnaba awalaa tabcauuna maad dirtaan intaad naaquus iyo qarnul yahuud daba socotaan rajulan nin muslima oo yunaadii bisala salaada ummadda oogu yeedho salaadda ku dhawaaqa asalaatu jaamica salaaddii baa gashay yidhaahda faqaala rasuul lah sal rsulka wuxu uhi yaa bilaal qum istaag fanaadi bisala salaadda ummadda oogu dhawaaq salaadda oogu yeedh waa intaan cabdulaahi ibnu zayd usan riyoonin aadaankii aan la jidaynin nidahana waa nidaau ila sala asalaatu jaamica wadaaddaa odhanaya wadaadana waxay leen xadidka ikhtisaar baa ku jire waa aadaankii dambe marka la jideeyey oo nabigu odhan jira cabdulaahiyow bilaal baa kaa coddheere alqihi ilaa bilaal fa innahu andaa minka sawtan isagaa kaa cod malan kaa coddheer isaga ku wareeji ayb labada macnaba waa jira xadiidku marka wuxuu ku tusahayaa wixii arrinee soo kordha muslimiintu inay ka tashadaan inay asal diineed tahay xaaladii timaadda naasilada timaadda waxaynugu soo kordha war maxaynu ka fallaa maxaynu ka yeelnaa dhaqan muslimiin ee saxaaba lagu yaqaanay wey waxaa kaloo ku jira in ay muhiim tahay ay muhiim tahay meesha ra'yigu u dhowaade u badnaado in la maro ay wanaagsan tahay u badnaado waa maxay ee xaqa u dhow idan ra'yigan ah war nin ha la diro oo ummadda ha loogu dhawaaqo maqsuudkii aadaaniya nidana wuu leeyahay mushaabahat اlyahuudi wاnasaarana waa lagaga badbaaday waa lagaga badbaaday ayb marka la tashanayo waxaa kaloo xadiid ku jira nin walba inuu ra'yigiisa dhiibtaa la rabaa intaad dadka fiiriso oo iska sugto hadday inoo wada hebel hebel baa taliya ma ah waxaa wanaagsan nin walba ra'yigiisa inuu dhiibto oo anuu saasa ila tahay anuu kana ila tahay ayadoo la ilaalinayo qaacidadii soomaaliyeed ee ahayd adaa dhiman looma hadlee hadal baa dhiman baa loo hadlaa an nin baynu nahay aan ka tashanaan hebel baa ku dhuftay talo wanaagsan mid kalea ku dhuftay talo kale mid saddexaad baa ku dhuftay saddexdaas la sheegay baa taageersanta anna waxay ila tahay kale loo baahan yahay raggaa taliyey taladooda haddii wax ka dhiman yahay baad wax sheeganaysa haddii la kala taygarsanta waxaad tidhahdaa hee labadaa ra'yi inoogu kala bismileeya maxaa jira labadaa mid ka aan la socdaa nin baa iska jeclaya mar haddii goob geed la fadhi inuu hadlo oo la dhegaysto war annaan marka somaaliya waxay yidhaahdeen adaa dhiman looma hadlin maxaa loo hadlaa hadal iyo ra'yi baa dhiman wa khayru اlkalaami maa qiila fii waqtihi waa xikmo carbeed khayr اlkalaam maa qiila fii waqtihi hadalla waxaa u qiimo badan hadalka xilligiisi la yidhi xilliguu taagnaa haddaan la dhigin maxaad faa'iday markii xaajadu socotay ee qabasho lahayd haddaad dhakaw ka siin weyday mar lagu kala dareeray hadal fiican baa jiro idhaafay ma soconayso xilli kalaan ka hadl jaanis dambaan sugahaya abadan wa khayru idan axkaam badan baad ku jirtee shuuradu axkaamteedu gooni bay inoogu iman doontaa insha allahu tacaala hadday muslimiintu masale ijtihaadi ah, oo nas lahayn oon daliil daahir lahayn ka tashadaan waxaa wanaagsan meeshay u bataan in la maro nabiguna waa tilmaamay calayhi salaatu wasalaam adilu ku tilmaamay ayib witrkii ka hadlay nabigu qadarkii leylatulqadarkii waa arkay ru'yaduna waxay u badatay xagga tobanka dambe ee asaga ka raadiya ru'yadu muslimiintu ru'yadoodu iyo ra'yigooduba waa macsuum hadday ijmaacaan ru'ya almu'minuun muslimiinta ru'yadoodu iyo ra'yigooduba waa macsuum hadday isku raacaan sida nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ru'yadiisu ay macsuumo u ahay xukumkii diinadu la yaadan uu macsuum u ahaa markay ijmaacaan wey haddayse iskhilaafaan ay ku heshiin waayaan meeshay u bataan baynu raacayna waa haddii markaa aysan jirin amiir inuu xukuma hadduu amiir jiro waali jiro meesha amiir jooga lagu tashanayo markii amiirku talada uu ururiyo gorfayo xaajada u ururiyo ra'yiga la qumanay asla uu maslaxa u arko ayuu go'aamin karaa faidaa casamta fatawakal cala allah wey shuuradu ma mulzima mise waa muclimo waa masala fiqi laga niqaasho markaan tashanno oon gorfayno ra'yiga loo bato amiirku inuu qaato ma mulzam buu ku yahay oo natiijatu shuura ma mulzima mise waa muclima la yidhaahdaa shuuradii baa la soo garfeeyey wadaadkaasi maxaynu ka yeelnaa ha la masaafuriyo maya ha la xidho maya ha loo yeedho ha la karbaasho dhagahana canaanha laga raaciyo maya ha layska daayo ma mahaldamo waa alleh maanta ba usha ka dhacday nin fiican buu ahaa baldoorkaana u yarkaadin dhowr ra'yibaa amiirkiina waa fadhiya amiirku waa eegay toban nin baan ahayn siddeed baa meel martay labana meel bay ku dhufteen amiirkii muxuu samayn meesha loo batay inuu raaca mawaajib bay ku tahay haddaad tidhaahdo waxaad leedahay natiijatu shuura waa mulzima ama alimaamu waa mulzamun biha waa inuu raaco waa muclimo waxaa looga jeeda waxay ku dareensiinaysaa meesha ay maslaxadu u badan tahay lianna muslimiinta baa agga u batay wاlkaratuna waa sabab min asbaab الtarjiix fi masaa'il اijtihaad haweligaa khaldamin akhlabiyadu meeshay martay in la maro waa asal diineed xaggee u galaa laakiin fii masaa'il اijtihaad howlaha adduunyo masaladan daliilka lahayn laakiin meeshay muslimiintu u bataan haddii masale daliilkeedu cadyahay la geli waa lagu gaaloobi islaamku u fiirsa dawixiisu waa kala soocan yahay xaban xuban haysta ma jiro haddaynu ka shubaynaa maanta salaada ma tukanaa mise waan iska daynaa soddon sanaan soo wadnaye bal maanta ma u yargembinaa baan ka shuuraynay ma iska daynaa duhurkan maxaad ka leedihiin halkaaba haddaynu tala iyo maxay la taha aan gelinno gaalaan nahay muslimiin ma nihin la socda waa inaad diinka fahantaan imaam bukhaari baa baabaysay fii kitaabihi alaxkaam saxiix albukhaari iska ilaali hawlaha adduunyada maanta dagaal ma qaadnaa mise berri baynu ka dhigannaa maanta waxaa weeye waa axadoo gaalada way jiiftaan xadoo dhan bay khamre cabbahayeen waa alaalaxe ma urursannaaba iyagoo jiifa mise jumcada iyo saacatulijaabaan la sugnaa markaan alla barna kadib baan gallaa waa ka tashan karaa wayn isfahanaan u malay wixii howle adduunya ashuuraa la gelin iyo talo maxaydan la tahay masaladu diinba ha noqota haddaysan daliil lahayn fii kitaab wa fii sunnati rasuuli wa ijmaci salaf اlumma wاlqiyaasi saxiixi sariix aan daliil cad loo haynin oy tahay walbana aynu ka fikirro oy naasilo tahayna maxaan gelinaynaa shuura alculamaa culammadaa lagala tashan caama meesha la keeni maayo laakiin masale daliilkeedu bannaanka yaal haddaad shuuro gelisaan maxaad noqoteen rusul cusub baad noqoteen oo nasakhaysa diintii nebi maxamed u ilaahina u dhammaystiray ee meel la dhigay meyti laysuma qasuri wadaadka samaynta la yidhi sheekh cabdiqaadir u galgalo oo badow u galgalo awowey u galgalo oo fiqi cumar u galgalo hebel u galgalo wadaadkii marka wuxuu rabay in hilib badan maalinkaa la cuno oo sameyno badan ay la gowraco wadaad walba sameyn lagu aadiyo say xerta u noolaato hal sabeen ba waxa la iskugu wixii meyti oo dhan hilibki waa yaraaday xertina waa hangowda sooma wuxuu idhi war mayti layskuma qaseen maytidaas ku qas sabeentan yartaee sakaraadka ah yaysan owliyada isku qabsanee sabeenaha kala du yani nin xariifoo diracuu ahaa nin xariifoo diracuu ahaa marka waxaa weeye mayti layskuma qasho meeshay suuro gasho iyo tala gasho iyo maxay la tahay iyo meesha ka caagan waa in la kala ogaado almuhim sidaa u roon u roon muslimiinta wada jirkooda iyo amiirka inaan la tuhmin oon lagu arag inaad tahay nin keligii taliyo degtaatar ah oo mustabid aan lagu arag maxaa wanagsan in la yidhaahdo natiijatu shuuraa waa mulzima saasaa wanaagsan haddaad toban ninoo culamaa u yeedho oo masale laga tashado ama niman akhyaaroo ganacsataad masale ganacsi kala tashanaysaa oo tobanaad u yeedhay sagaal baa meel martay adigii odayga ahaa iyo mid baa israacay tiinnii baad marteen dib dambe shuuro kugu iman mahayaan nimanka sagaalkaa ah. maxaa na weydiinaya intaan hadda kahor la talinay wuxuu doona iska sameeyey khilaaf baa bilaaban inaad quursanaysaa bilaaban iskudhac baa bilaaban ee inaad qadarin inayba dareemayaan wadajirka muslimiinta waxaa ku wanaagsan madaxdu iyo talisku inay qadariyaan dhanka ay u badato aragtida dadka ay la tashadeen ay talada wax ka siiyeen laakiin haddii la yidhaahdo waa amiirku hadduuna khilaafo madaxa baan qaadayna ama waan ku baxayna waa aa waa khaa ayib lana masle waa masale khilaafiya baab اlmri bishafci اlaadaani waitaar اliqaam wuxuu baab yahay amarka laysfaray bishafci اlaadaan aadaanka in la lamaaneeyo labalaba laga dhigo wa itaar اliqaamati aqimidana la mutuxo mid mid laga dhigo halhal laga dhigo aadaanku waa toddobiyo toban kelimo ama waa sideed iyo toban maye waa sagaal toban iqaamidu ayadu waa koo iyo toban maye waa saddex iyo toban niman baa gaadhsiiyey marka waxaa ugu khayr badan in la yidhaahdo u quruxsan marka la jamciyo aqiimadu waa koo toban aadaankuna waa toddobiyo toban khilaafaadna waa iman doonaan marka aadaanka cabdulahi cabdirabbina reer madiinaa qaato maalikiya ku dhaqma aadaanka abimaxduure makiga ahaana aljumaxina shaaficiyiya jumhuur ahlicilmi oo dhan baa u badan oo qaata khilaaf yaroo daakhilana waa iska jiraa ayb xadaثna khلف بن hاشhم بن ثعلب البغدادي قال xadaثna حmاad بن زaيد يعني بن درهم البsري xaw xadaثna يحيى بن يحيى أbu bكر أbu زكريا التميمي النيسابوري أخبرna إسماعيل بن cuلية جميiعا labadaa wadaadba جميiعا يعني حmاad بن زaيد iyo إسماعيل بن cuلية عن khالد بن مهران الحذاء عن أبي قلابة cبدالله بن زيد الجرمي min التاaبعين فقهadoodii iyo زهاad عباaddu ahaa عن أنس بن مالك قال umira bilaalun anas bin maalik waynu soo marray inta xadiidka saxiix muslim uu ku leeyahay umira bilaal bilaal bnu rabax baa la faray an yashfaca inuu lamaaneeyo oo dhabaneeyo alaadaana aadaanka wayuutira uu mutaxo oo mid mid uu ka dhigo aliqaamata iqaamadda aadaanku waa iclaamun bilwaqti iqaamaduna waa iclaamun bilficli qaamat alxarbu qaamat الsuuqu shayga marka la gudogalee la bilaabo ayaa qiyaamka laga cabira marka aqimiddu waa aadaan laakiin waa aadaanku ogoy salaaddii in la galay marka waxaa leedaha waa aadaanun bilficli ka hore ee aadaankana waxaa leedaha waa iclaamun wa aadaanun bilwaqti bidukhuuli اlwaqti waqtigu inuu galay salaaddii in la galay kala yihiin labadu waa aadaan nidana waa laska yidhaahdaa mid walba aadaan waa la yidhahda bayna kulli aadaanayni salaatunna waad garanaysaan ayib xadiidkii ahaa can anas bni maalikin qaal umira bilaalan waxaa la faray umira hadday saxaabadu yidhaahdaan radia allahu tacaala canhum nabi maxamed bay ujeeda calayh salaatu wasalaam ra'yi jumhuur usuuliyiina waa sida waa marfuuc nabigaa faray nabigaa amray ka dhigan cid kale oo wax faraysa hawshaas sharciyaadka weliba kama la marayo may jirto an yashfaca aladaan witr liqaama zaada yaxya wuxuu kordhiyey yaxya bnu yaxya oo uusan sheegin way khalaf bnu hishaam fii xadiiii ay fii riwaayatihi can ibni culay uu ka warinayey faxadatu bihi ayuuba xadiidka waxaan u sheegay haddaan ismaaciil ibnu culaya ahay ayuubaan u sheegay ibn abi tamita sakhtiyaani faqaala wuxuu uhi ila aliqaamata meeshan dambuu ku dhegan yahay umira bilaalun alaadaana la faray an yashfaca alaadaan aadaanka inuu lamaanaya la faray wayuutira aliqaamata aqiimadana uu mid mid ka dhigo ila aliqaamata raaci buuhi ila aliqaamata qad qaamat salawaat labaa laga dhigaa qad qaamat الsala labaa laga dhigaa so sidaa maaha allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa اllah ashhadu anna maxamada rasuul اllah xaya cala الsala xaya cala اlfalax qad qaamat الsalaatu qad qaamat الsala markaad aimayso ka hore waad xarakayn wasli baad ku jirtaa qad qaamat isalaatu qad qaamat isala tan dambana haabaad istaagi qad qaamat isala qad qaamat isala khalad wey lanna waqfi baabulwaqfi ma joogto maxaa joogtaa baabulwasli waad xidhiidhaysaa xarakeen marka ta hore qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaadheh idan ila aliqaama saasuu oga laba iyadoo laga dhigi oo hal laga soo qaadi maayo waana saxoo xadiidku uu ku sugan yahay ayuub ma aha mursal mawquuf maqtuuc midna ma ah waa marfuuc ayib oo ismaaciil ibnu culaya ayaa xadiidka wuxuu ka qaataa khaalid alxadaa can abi qilaaba wuxuu kaloo ka qaataa weeye can ayuub can abi qilaaba ila aliqaama waxaad si odhan kartaa say iqaamadu u tahay mid mid takbiirta u horaysaba waa labe so sidaa ma ah marka laaqimaya maxaa laga bilaaba allahu akbar ashhadu alla miyaa la yidhahdaa soo laba takbiir kuma jirto waxaa leey waad khaldantaya allah akbarta laftirdu waa mid mid wey maxaa yeelay aadaanku afar buu ahaa aqiimid iqaamadu meeshii aadaanka laba ahaydna mid baa laga dhigi meeshii aadaanka afar ahaydna labaa laga dhigi macnuhu saasaa loo jeedaa aadaanku afar goor baa allah akbar la odhanaya ma tahay mise ma ah aqiimiddu marka afarti waxaad ka goysaa nus takbiir maxaa u soo hadhay labo labada waxay ka dhigan tahay hal bay ka dhigan tahay ayib ashhadu an laa ilaha aadaanku waxay ahayd labo aqimadu waa hal wixii aadaanka laba ahaa hal baa laga dhigi wixii afar ahaana labaa laga dhigi qad qaamatu salam waa hawl inoo soo kordhay weeye ayadu macno gooni ay leedahay oo laba goor ayaa lagu celinaya macnahaasuu sheekhu u jeedaa وxadثna إسحاq بن ibrahيم الxandلي أhbarna cabdالوهاab بn cabdimجيد الثقفي xadaana khaalid alxada khaalid bin mhraan baa loo jeeda can abi qilaabata cabdulahi bn zayd aljarmi can anas bn maalikin radi allahu tacaala canhu qaal dakaruu waxay sheegeen muslimiintu an yuclimuu inay ogeysiiyaan muslimiinta kale waqta salaad salaadda wakhtigeed an yuclim min aliclaam ogeysiin bishayin shay ay ku ogeysiiyen yacrifuuna wa ay garanayaan muslimiintu ay ku garan doonaan in salaaddii wakhtigeedii la galay fadakaruu waxay sheegeen oo talooyinka la soo bandhigay ka mid ahaa an yunawiruu inay shidaan naaran dab waxay dhan marka salaad waqtigeed la gaadho aan dab shidno holac aan kicinno qiiqa iyo olka ahay salaaddii la gaadhay aw yadribu naaquusan ama gambaleel aan garaacno iyo turumbiya garri waxay noqotaba mayaa le soo marray ee ku taliyey maya aan dhawaaqno oo wadaad oo wareega aan dirro sida suxuurta la iskugu kiciso mayd arag ayib la dhex qaadno halska daayin microfon ruu intuu qaataa dhawaaqay suxuur yaa muslimiin ha yidhaahdo hadduu dadka toosinayo barqalax iyo durbaanka iyo waxay daba socotaa hawlihii qarniga yahuudiya naaquuskii nasaaro ma wanaagsano reetuulaha hawlaha ku fiican fa umira bilaalu bilaal waxaa la faray an yashfaca alaadaan aadaanka inuu labalaba ka dhigo la maaneeyo wayuutira uu keliyeeyo mutaxo xadani mxamed bn xaatim bn maymuun xadana bahz bn asad alcami ahu mucala bn asad waad garanaysaan qaal xadana wahayb bn khaalid albahili xadana khaalid alxadaa bhada isnaad sanadka haddaynu soo marin khaalid alxadaa can abi qilaaba can anas bn malik radi allahu tacaala canhu saasay ahayd lama kaura naasu wuxuu ku daray marka riwaayad dambe lama kaura الnaasu dadku markay bateen dakaruu waxay ka tashadeen wey way ka showreen wey an yuclimuu inay ogeysiiyaan muslimiinta waqta salaati bishayin yacrifuunahu waad soo martay fadakara wuxuu sheegay bimili xadiidi aqafi ninka sheegaya waa kuma waa wahayb soo ma aha cabdilwahaab aqafi xadiku wuxuu ka qaadanayay khaalid alxadaa wahaybna khaalid alxadaa hayra hase yeeshee annahu qaala wuxuu yidhi an yuruu naaran an yunawiruu inay ifiyaan shidaan bay ahayd hunana waa maxay ay shidaan weeye afara'aytum الnaar alatii tuuruun tuuruun waa maxay aad shidaan aad madagaysaan bixisaan doontaan badheh marka warya zandu iyo warya eh, faclalaha waad ku soo martaan marka la bixiyo kale marka an yuuruu inay shidaan naaran dab an yunawiruu inay ifiyaan naaran waa isku mid ayb وxadaثnii cubaydالlah بn cmar الqawaaririy xadaثna cabdالwahaab cafwan cabdالwاriث بn saciid بn dakwan cabdالwahab بn cabdilmid الثaqفi qaalaa labadaa wadaad oo cabdالwاriث iyo cabdالwahaab ah kala ah xadaثna أyuub yacni ibnu tamimata sakhtiyani ibn abi tamimata sakhtiyani abu tamimna kaysaan baa layidhaha ayubna kaysaan baad ka dhigi kartaa can abi khilaafat cabdillah bn zayd aljarmi can anas bn malikin qaal qaal wuxuu ihi marka anas umira bilaalu an yashfaca alaadaana wayuutira aliqaama baabu sifat اlaadaan taa maxay ahayd si guud muxuu kuu sheegay imaamku muslim axaadiisa asaxdee markaa uu helay ee uu go'aansaday mukhtasarkiisan kitabka mukhtasar waynu soo marray fi lmuqadima mukhtasarkan wuxuu un ku keeni karaa wuxuu u qiimo badan uu ku keeni inay noqotay inuu ka sheekeeyo bidaayat tashriic qaabkii u horraysay uu ku bilowday aadaanku wuu tilmaamay iyo si guud aadaan iyo iqaama maxaa u dhexeeya labalabo lamaano iyo mutaxnaan kadib wuxuu rabaa inuu alfaada haddana keeno waa asaasiyaad wuxuu samaynayaa alijmaal wuxuu samaynayaa tafsiilun bacda ijmaali soo mar hore si guud buu u sheegay tafsiilkii waaka ayib lacag waxaan ku siinayaa boqol ah horta bal toban qabo labaatanna waata soddon labaatan kale konton maxaad iga sugaysaa kontonka dhimana waaka markan maxaa lagu soo sheegay boqol baa lagu siin waa lagu waa lagu sarrifa haddana aadaankii si guud buu kugu sheegay imaamkuusuu yahay iyo kayfiyadiisii haddana asagoo faahfaahsan oo sarrifan waaka صفة الآذان قاaبka aadaanku a kayfiyadii buu ka hadlaya imaamku xadaثnي أbu غasان المسمعي مالك بن عبدالواحد وإسحاق بن راهيم قال أبو غسان wuxuu yidhi xadana معاad وقال إسحاق wuxuu yidhi إسحاق بن راهيم الحمدلي بن rahuya أخبرنا معاad toban jeer ka badan baan kugu soo celiyey isaq inuusan aqoonin wax la yidhaahdo xadaanaa ayib haddaad isxaaq xadiid ka warinaya oo xadaanaa yidhi waxaad raa waa khaa min annaasikh khaa min annaasikh weeye naasikha khaldamay waa tasxiir madbici akhbarana iyo akhbarani buu yaqaanaa akhbarnaa mucaad ibnu hishaam saaxib dastawaa'i an amir awli amir bn abdwaaid way ninkaan aamir ibn cabdwaaid alwal albasri caasim alawal ma aha waa can caamir caamir alawal iyo caasim alawal baa ka jira ninkan waa caasim bn sulayman alawal ninkanna waa caamir way kala duwan yihin can makxuul abi cabdilaahi dimashqi can cabdulah bni muxayriis mkuul waa fuqahaa shaam alkibaar buu ku jiraa taabici qiimo badan buu ahaa fiqi meel dhigtay laga maarmi waayey nin afrikaan anagu ah la socaad afrikaan madow oo nuubi ah qolyahan ka soo jeeda ii sheeg sudan jon garane ciidankiis ayuu ahaa muslimiintuna fiqi bay u daayeen caalim min culama alumma oo lagu xidhan yahay buu ahaa jinsi iyo cirka muslimiin ma qoraan mar haddaad tahay walaalkood fiddiin walaalkood fiddiin ayib can cabdlahi bni muxayriis aljumaxi can abi maxuurata abi maxuura magaciisa aad baa laiskugu khilaafa samura u caansan iyo jaabir magacyo badanoo dhowra la sheegay samura iyo jaabir ku dayso salmaanna niman baa yidhi niman sulaymaan bay sheegeen waa magacyo badan ya wadaadku waa mashhuuru bikunyatihi radi allahu tacaala canhu ardaa camal xunayn bacda fatxi maka ragga islaamay weeye isagoo yar kii nabigu soo qabtay intuu aadaanka muslimiinta canjilay iyagoo carruroo kuuskuusan abu daawud bayna ku soo marray yay dadka muslimiinta layidhahda duulahaya dadka afka marsaday balayna u kuurgal nabigii saxaabada meel degay oo salaadu aadaamay iyagoo kura geeda fulfuuleen iyo aadaankii muslimiinta aadaanay ka daba qaadeen ninkan abu maxduura ah nin cod malanoo cod dheer ahaa nabigu cuudan buu soo qabto kurayda la soo qabto figax bay abu maxduura dhab la soo siiyey nabiga horta soo fadhiisiiyey aadaankii haddaa aad qaayaysa aadaan baa layidhi wuu xushooday nabiga dhe fudu masaxay xabadku ka taabtay kufrigii iyo shirkii balaayada baa ka baxay jinkii baa laga saaray saxaabadii buu ihi u meeriya aadaankii aadaankii buu qaaday maalinkaasa nabigu calimansaar inuu maka ka aada bacdama aslama asagoo yaroo eh, dhallinyaro ah marka foodu nabigu maalinkaa u masaxay wuu daysan jiray wuxuu dhiji lama jaraayo madaxa meelaha ka jara meeshuu nabigu taabtay yaan la taabane ayib nin barakaysan buu ahaa nin barakaysan buu ahaa abi maxduura toban xadiid buu nabiga ka tabiya calayhi salaatu wasalaam toban xadiid buu subanaha ka tabiya muslimna halkan xadiid basu ku leh halkaa xadiid buu muslim ka wariya bukhaarina riwaayaba kuma laha bukhaarina riwaaya kuma laha aadaankaasuu ku caanbaxay carruurtiisii baa aadaami jiray ilaa waa dhow bay aadaami jireen kaab kaab ka isir ka isir toban fac ka badan bay soo aadaami jireen wax kun sano ku dhow ayb wuxuu dhintay kontan iyo sagaalkii hijrada ayuu geeriyooday radi allahu tacala canhu arda saxaabiga wuxu hi ana nabiga ilaahayba callamahu baray hada laadaan aadaankan hadda uu ka aadaamay ee mako uu ka aadaamayo nabiga bar calayhi salaatu wasalaam waana aadaanka ugu caansan jumhuur ahlicilmina ay mareen ay ku dhaqmeen maalig iyo ragaan badnayn baa waxay aadeen aadaankii ree madiine ansaarida cabdullahi ibnu zayd bn cabdirabbi uu wariyey kana uu nabigu baray ee kaa ka dembeeyey baana ka qiimo badan asagaana muctamad ah ama arjaxa cinda ahli اlcilm lanna waa aadaan nabigu uu baray ka dembeeyey kii hore ayib aadaankii waa kanaa hadda allahu akbar allahu akbar allaa weyn ama axad walba ka weyn xagga qadar awood iyo waxaa weye sife iyo kamaal iyo fadliba ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah laba goor waashhadu anna muxamadan rasuulullah ashhadu anna muxamadan rasuulullah uma yacuudu waa laabanaya muadinkii baa laaban fayaquulu wuxuu odhanayaa ashhadu an laa tarjiici wey wixii tarjiic la odhan jiray ee fiqyaadka ad marteen weeye dhallinyaradu iyo qolyaha yararkee aadaama aad ooma yaqaanaan in la baro sunno nabi weeye calayhi ayb intaadan aadaanka ku dhawaaqin intanaad adugu hoos u dhihi ilan marka hore ummadaad u yeedhaysaa bal adugu horta aanin waxaad noogu yeedhayso hoos baad leedahay hoos baad ka burxami hoos cidna ku maqlaynin allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna moxamadan rasuulullah ashhadu axmadan rasul adaa odhanaya kadib baad uubataynteedna kor u qaadi kan dambeen maqlayno waa intan ay horayso markaad colcolaadana kor u dhawaaqayso waa inay ka horayso xisaab hooso adigu aad soo aamintay marka kaasaa tarjiica la yidhahdaa waad fahanteen baan malay uma yacuudu laaban ay yacuudu lima qaala awalan fi siri siran wuxuu u yidhi buu u laabana fayaquulu iclaanan wajahran kor wuxuu u ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxamadan rasuulu ashhadu anna muxamadan rasuul اllah xaya cala xay cal salaada u kaaliya halummu tacaalow aqbilow bay ka dhigan war salaada u kaalaya maratayn laba goorbu xay cal sala odhanaya xay cala alfalax liibaanta u kaalaya waa lagu liibaanaa salaaddu waa sabab jannada lagu galo aakhira laga badbaado cadaabka iyo naarta maratayn laba goor zaada isxaaq wuxuu ku daray ibn ibrahim wuxuu ku daray oo abu khasaan almismaci isagu uusan sheegin rawaa'diisa allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah aadaanka de dhammayntiisa waayaad takmiladaa dambe wadaadka dambenbaa sheegay weeye ayb idan tarjiica in aadaanka la tarjiicsado oo la rakaadiyo marka hore hoos loo yidhahdo qaybta hore ee tawxiidka ah qaybta dambena kor loo qaado waxay ku timid fii aadaani abi maxduura kuma imanin aadaankii hore ee cabdullahi bnu zayd ibn cabdirabi alansaari maysan ku imanin jumhuur ahlicilmi ayagu tarjica ma abaan tarjica ma qabaan ayb marka yaana odhani waxaan rabaa ii sheeg maalikiyada maalikiyada ee xanafiyada xanafiyadaa diidan jumhur ahlicilmi waxay qabaan tarjiic tarjiicay qabaan ilaa aadaanka abi maxduura sifaadiisii kayfiyisi waa meesha loo badnaa maaligoo horaan ku dhegay aadaankii cabdulahi bnu zayd wuxuu la socdaa jumhuurta abu xaniife iyo xanafiyada yaa xoogu yidhi tarjiicu sunna ma aha xadiidkan fii saxiixi muslim wa fii hayrihi baana caddeeya inay sunna haabita mashruucayata lilmuslimiin waana marka in lagu dhaqmo sunnadaa ardadana la baro muadiniintana ay bartaan aggana le socda baabu istixbaabi ittikhaadi muadiniina limasjid waaxid hal masjid in laba muadin uu yeelan karo bal hadday baahidu ka muuqato afar iyo saddexba waa loo samayn karaa haddii marka mikrofon lagu aadaamayo iyo codka wax noo qada aynan haynin masaajidkiina uu aad u weyn yahay aadaankiina halkan inay meesha ka aan la maqlaynin toban muadin baan darfaha kale istaajin karaa toban muadin oo hal mar isla aadaanta haddaan khalad kale iyo yalo kale ka dhalanaynin ama si isdabajoog u aadaanta oo ilaa waktigu uu galo ilaa salaadu soo dhawaanaysa geedeeda aadaanka wada nin baa aadaami haddana cabdullahi baa aadaami haddana xasan baa aadaami geedi baa haddana jaamac toban ilan ma hayna mikrofon haddii laakiin mikrofon weyn la haysto kii horaa ummaddo dhan wada maqashay bahalla saacadoo cajab qabana baryahan waa la qabaa ayib haddii marka ay wacata laba mu'adin la yeelan karo xadaana bn numayr muxamed bn cabdillahi numayr baa loo jeeda alhamdani in badanna waad soo marteen xadaanaa abi aabbahay baa ii warramay aabbihiina da cabdullahi bn numayr alhamdani xadaanaa cubaydillahi bni cumar alcumari cubaydillahi bni cumar ibnu xafs ibni caasim ibni cumar ibni khataab weeye can naafic mawna cumara can ibni cumar radi allahu tacaala canhu qaal saxaabiga wuxuu yidhi kaana lirasuulilah rasuulka ilah waxaa u ahaa uu lahaa subanuhu muadinaani laba muadin buu lahaa bilaalun wbnu maktuum wabnu ummi maktuum alacma bilaal ibnu rabax alxabashi iyo wabnu ummi maktuum ibnu maktuuma cabdulaahi ah magac kalena waa camr ibnu qaysna waa la sheegaaye alacma ee indhaha la'aa alacma waa tacriifin waa qiixid ma aha cambaarayn iyo dhaleecayn iyo cay ma aha hadda korna waynu soo marray asbaabtii lixda ahayd ee bannaanayd xantu ay ku bannaanayd xanna maxay ahayd in ruuxa walaalka wuxuu kohsanayo aad ku sheegto ayay ahayd oo inagu soo maray wadamu laysa bikhiibatin fii sittatin mutadalimin wamucarifin wamuxadiri walimudhirin fisqan wamustaftin waman طalaba alicaanata fii isaalati munkari soo maynu soo marin idan lixdaa sabab ayaa keenta in ruuxa muslimka wuxuu kohonaya aad ku sheegto waana marka qarad sharci ah uu ku xidhmo in waxaa la sheego qaradkaa sharcigoon la gudan karin ilaa intaa in la sheega maayo lix sabab weeye lixii sabab hadda kahorna waanu tilmaannay adkaarka nawowina qaybta u dambayso ku sharxa iyadoo faahfaahsan khazali exyuu ku faahfaahaya wadaaduna waa ku waafaqeen ayib sababka kood waa maxay mutadallimin wadamu laysa bikhiibatin fii sittatin mutadallimin nin dulmu sheeganaya oo waalihii iyo amiirkii dulmu u sheeganaya way bannaan tahay inuu yidhaahdo hebel baa idulmiyey hebel baa i dakray hebel baa dhibkaa ii geystay aalim waa idulmiyey yani waad sheeganaysaa mutadallim baa tahay yaa dhibka kuu geystay yaa gabadhaydii hebel baa iga kofsaday mutadallim baan ahay waan dacwoonaya maxkamad baan joogaa amiir wax qaban karaa la jooga oday waxay tari karoo nabadoran la joogaa idan dhibkii ninka ii geystay sooma sheegan karo wuu zinaystay iyo wuu dakray iga xaday iyo lugbuu iga jebiyey kitaabkaygiibuu iga dhubsaday waa mutadallim intaa ceebta iyo xumaanta ninka ku sheegaya sooma dhibsanayo isagay u taallaa lanna waxaa weeye waa inaan dulmiga iga sheegto mutadalimi wa mucarifin ruuxii baa tacriifinaysa qeexaysa war hebel waa kee waa ninkii reer hebelee saaisa ahee jamaacada ku tukan jira taqaanaad war garan mahay war ninkii tuur talahaa baad leedahay inaan qarad baa ku xidhan qarad baa ku xidhan diineed oo ninkii nin baa raadinaya xaq baa lagu leeyahay lama garan kara in la sheego astaanuu caan ku yahay mooye kii foolkala'aa ninkii madoobaa kii gaabnaa ninkii tuurta lahaa waa mucarif tacriif wey qeexid bishari inaad niyada aadan ku haynin ninka xoogo aad ka raacsatid aad ka raacsatid maantay kuu gashee lama ogolo waa inaad oga jeedo aad ku tilmaantid ha lagu garto waa inu isfaanaan u malay wa mucarifin maxaa ku xigay wa muxadiri taxdiir waa mubtadic ummaddaad oga digaysaa waa daciif الriwaaya waxaad leedahay fulaan laa yuqbalu xadiiثuhu qole waxaad aragtay nin faasiqoo faajira makhaatiyaal u wata gabadh baa meher buu makhaati nooga makan haa or waa khamri cabeys kaga carara makhaati kala doonta waa muxadiri fisqigiisaad ka digaysaa bidcaad ka digaysaa dhibaato muslimiin ku hayaad ka digaysaa ayib wa muxadiri nin baad aragtay riti ama ri ama neef manooya oo tuugo isla wareega iibsanaya kii ka iibinaya u qaranaya waad ka digi muxadiri dhibaato ruwaaday gashaa shuhuudday gashaa nin walbo dib ku og tahay e waxay gashaa la tashiga gabar baa ku tiri wadaad hebel baa isoo doonay ama ishukaansaday sheekhu maxay kula tahay maxaad ka og tahay maa sha allah nin khayr badan wey khayr inuu khayr badan yana ma ogid ogow hadda khaain baata markaa waad ka oga digi idan wa muxadiri dhibaato jirta markaad ka digayso inaad ruuxii dhibka ku sheegto si looga digtoonaado way bannaan tahay maxaa iisoo hadhay walimudhirin fisqan waa faajir aan xumaantiisa qarsanin macaasida la jahra bannaanka dhigtay ummaddii ilaahayba midnaan ka xishoonayn walimudhirin fisqan idan waxaa weeye laa kiibata limujaahirin bay dhahaan laa khiibata xamba ma laha mujaahirka ninka macsiyadii bannaanka dhiganhayan allaba ka xishoonaynin aadamana aan ceesaynin waa lagu sheegi karaa wuxuu yahay وكذلك لا غيبة لفاسق عند عند ولمبتدع عند أهل السنة والجماعة وجماهير, وجماهير المسلمين ولمظهر فسقا ومستفت شيخ بي قبل سؤال ويدينيس أما وذلك وذلك شيخي وح ويديني مسألة بو ربائن salaaday ku xun tahay ku kari waayay sheekhuu mehermiyahayaa mise waan iskaga dhaqaaqaa gabadha hadda la leeyahay sheekhu salaaday ku xun tahay hawshaa may jecesha maraalli bay ka tahay way dhibsanaysaa fatwaa ku xidhan inaan wax caddaystaan rabaa ayib walimustaftin waxaad ku soo marteen xadiidkii hindi maxay tii yaa rasuul allah ina abaa sufyaan rajulun shaxiix nabigu yacma dhihin ina abaa sufyaan rajulun nakada nabigu miyuu yidhi na warhe warhe madhe nabigu idan waa mustafti waa inay sheegto su-aasheeda wixii ku xidhan ee markaa fadwo diinadna ku xidhan tahay aniga carruurtayda wax nagu filan nama siiyo xooguu ma ka gullaafan karaa far iyo sul ma kaga qaadan karaa annagoo dhibaato keenayn nabigu waa u fatwooday walimustaftin hmm. waman alaba alicaanata soomaanaan soo dhammaynin lixdii waman alaba alicaanata fii izaalati munkari iyo nin doonay oo kugu yeedhay in munkar aad la zuliso wa ninkii hebelaha faajirkaa yaa gabadh yaroo carruura meeshan rabo inuu ku kuufsada kaala ila qabo tabarwamahay waa iga xoog baday weeye kaala yac ila dheh munkanka kaale xaggee laga samay meel heblo guri hebel baa balaayo ka taagan suuq hebel yaa samaynay ninka ow hebel ahaa waman alaba licaanata fii isaalati munkar lixdaa sabab ayaa bannaysa in ruuxa wuxuusan jeclayn lagu sheego dan diin baana ku xidhan inaad i garateen alacma marka maxaan ka raba waa waa mucarifin weeye liltacriif wabni ummi maktuumin alacma ninku asagooba idnala in lagu sheego ruuxa ma jecla bani aadamku sidoodaba naqiisada waa dhacab yihiin marka laakiin huna liltacriif weeye dhanaansi iyo afkumacaysi ma ahee waa in lagu garto saxaabiga tacriif baa looga jira xadaana xadaana bnumayr maxamed baa noo waramay xadaana abi aabbahi xadaana cubaydillaah ibnu cumar alcumari xadaana qaasim bn muxamed bn abubakr can caaisha radi allahu tacala canha milah wa mila xadiis ibni cumar way hadda xadiiska ibni cumar hadda aad soo marayseen ee ahaa can naafic bni cumar iyo qaasim bn muxamedna warinhayaa can cammatihi oo caaisha radi allahu taala milahu mila xadiisi ibni cumar baa loo jeedaa idan laba muadin buu nabigu lahaa weeye ayb laba muadin buu lahaa labadaa muadin nina horaan buu aadaami jira nina gadaal buu ka aami jiray inay isdaba maranna waa laga yaaba mararka qaarkood ay kala badashaan nin walba xilliguu lahaa iyadoo faahfaahsanna waa iman doontaa baabu jawaazi aadaani اlacma ida kaana macahu basiir waa tarjamadii shaaficiyada madhabka annagaa iskale waxaan leenahay ninka indhoolaha markuu aadaamayo waa inuu ka agdhow yahay nin indho qabo oo tilmaami kara wakhtigii ma galay ha aadaan salaada xilligeeda ma la jooga ha uu ku dhufanaya laakiin hadduu isagu iska hamagsanayo axad indha qaboo tilmaamo ama toosiyana aan la haynin aadaankii ma asaxayo waxaa weeye barqan buu iska istaaga intuu diiq iyo digaag dhawaaqday maqlo ama xalab intii hurdada ku xumayd buu ilaa xalay niska dambe niska hore wuxuu in wakhtigiiba dhammaaday oo casarba la joogo marka waxaa weeye waa in basiir la joogo kaana macahu basiir waa quyuudi shaaficiyada waa quyuudi shaaficiyada xaggee laga qaatay wاlxadiiثu calى aslihi cabdullahi bn maktuum markuu aadaami jiray ma la joogayn weeye muslimiin indha qabta oo bilaal ka mid yahay mise keligii baa shabkaxsan jiray halkaasaan u jeednaa bartaasaanu ka keennay qaydka iyo asalka ka keen meel cidla ama xagxagayn la socoad anagu soo degdegi xadaanii abu kurayb maxamed bn calaa alhamdaaniyu xadaana khaalid yacni bn makhlad yacni muslim baa raba inaadan ku khaldamin khaalid cabdilah alwaasiti iyo khaalid alxadaa iyo ragga lamidka waa khaalid bn makhlad albajali can muxamed bni jacfar bn abi kaiir aansari zuraqi xadaana hishaam bni curwata can abi abi curwata bni zubayr can aisha radi allahu tacala canha qaalat waxay tiri hooyadeen kaana bnu ummi maktuumin ina umnu maktuum muxuu ahaa yuadin lirasuulilah rasuulkahi buu u aadaami jiray wa huwa acma asagoo indhala'aana oon indhaha qabin buu aadaami jiray adaankiisna waa la cuskan jiray khabiir buu ahaa maahira dad indha qabana waa ka agdhowaayeen marka qaydka qaydka aad aanu keennay hal ishkaaloo fiqi ah ku jira hal ishkaaloo usuuli ah ayaa ku jira waa maxay akhdu اlwaaqicaati shuruudan lilaxkaam waa masala khaiira akhdu اlwaaqicaati shuruuطan fi اlaxkaam waa laga digaa xertu inay fahamta muhiim jiddan wey xukumkan markuu nabigu calayhi salaatu wasalaam fulinayey ee saxaabigan ibn ummi maktuuma aadaan la yidhi dhacdooyinkii waaqici jiray in shardi laga dhigo dagaal baa ka taagan fiqiga usuuliah akhdu lwaaqicaat waxyaabihii dhacay in la qaato shuruudan loo qaato fi laxkaami sharciya khatar wey khatar baa ka timaada maalan jumcadii u horraysay muslimiin tukadeen afartan ruux baa la ahaa annaga shaafici maxaan afartan ilaa la helo salaadda idinka asixi mayso xaggeen ka keennay afartanka salaaddii jumcee dhacday baa saa ahayd hadda way fiicanta war la garto weeye laakiin in shardi laga dhigo waa masala khaa khalal khatara ku jira way ka digaan fuqahadu hawsh aad bay oga digaan akhdu اlwaaqicaati shuruudan fi اlaxkaam waa khalal eh, fiqi ah ayaa ku jira aad iskaga ilaaliya way wanaagsantaha kugu filan lanna shardigu waa xukm sharci oo wadci ah yaxtaaju ilaa daliilin aabit asharu waa maa yalzamu min cadamihi alcadam walaa yalzamu min wujuudihi alwujuudu wala alcadamu lidaatihi midna kama laazimo ayib waa xukm sharci ah oo u baahan in la helo shari caddaynaya daliil odhan waa waa shardi la'aantiina jumca ma asaxayso aadaan ma asaxaayo haddaba cabdulaahi ibna um maktuum nabiga isagoo indhada buu noo aadaa waxaa shardi ah inuu nin indhaqaba la joogo nabiga kama hayno saxaabana kama hayno dhacdadii xilligaa jirtay baan laakiin anagu ka dheehanay hawsha ayada marka akhdu lwaaqicaati ka shuruuطin fi اlaxkaam masala fiiha nadar wey masala fiiha nadar aad looga dagaalamay iska ogaada وxadثna محamed سلمة المراadي قال xadثna cبدالله بن وهب cبدالله بن وهب المsري عن يحيى بن cabدالله بن sالم dho goor ban soo maray yaحya rumaynaya intaanan kitaab طahaarة dhammayninba عن يحيى بن cabدالله بن sالم بن cabدالله بن cمر wey sالم بن cabداللahi baa awow awiilka طيب وسعيد بن cabدالرحمن عن هiشام بن curwة hadda maraysa بhada الإسناad sanadka hadda soo martay هiشام بن curوة عن cائشha weeye miثlahu مثل xadيiثi man min xadiiثi هiشام cafوا min xadiiثi waxaan rabaa محamed jacفar min xadiiث cabdالله بن jacفar لأnna هiشام ibn curwa waxaa xadiid ka qaadanayay maxamed بن jacفar horaan haddana waxaa ka qaadanaya yaxye iyo saciid ayb bab اlإmsaak can اlإgaaraةi calى qowmi fi daar الكfr إida samica fiihim الآadaan ida sumica fiihim اlآadaan cafwa wuxuu baab yahay alimsaaku can اligaara weerarka in la hakiyo alimsaak in laga joogsado can iligaara habeen weeriridda igaaradu inta badan in habeen lagu miro ayay ku dhacdaa inta badan laakiin weerar dhan baa waagi dambe layska ama maalin ha la gaaciyo ama habeen ha la gaaciye calaa qowmin qolyo in laga joojiyo weerarka fii daar اlkufri wadanan muslimin ku nool idaa goortii sumica fiihim اlaadaanu aadaan uu ka yeedho qisadan waxay asalkeeda ahayd waagu hore hadde muslimiintu madiinaya markay ku koobnaayeen markuu muslimiintu quwaysteen reemiyigii baa islaamay reemiyigina meelma deganaado reer muslimo miyaa ah guugi kuwa gaalay dhabarka damba ka marhayaan kuwii gaaladaa soo hormari muslimiintii baa gaalada meesha lagu ogaa intay darin eh, daru hoorta iska soo degaya halka adoo socda yaa laga dhasha inaad dhigato muslimiin adoo meesha ku ogaa shalay saankaadu uu soo ilaaleeyey gaala inay degan yihiin marka miyigii muslimiinta ah iyo miyigada ah isku labnaa waa isku millaayeen waxaa lagu kala sooci jiray aayar baa loo koorgeli jiray waa loo idan aadaha hadduu ka yeedhana muslimiin way naga leexiye xag hadduu aadaan yeedhi waayana la dhiganaya fardaha ka adeegaya saasay asalku ahayd waa miyigii muslimiinta reer guuraaga ah, ayaa dhibka ka jiray qaabka lagu kala saarana ma jiro طيب qaacidada aad soo marteen bay hoosgelaysaa in muslim aan lagu jihaadi karin oo gaalo lagu jihaadayo asal diineed weeye allaahuma inuu muslim ku dhaco wax keena in lagu jihaado sida xalay aan hadday soo marray ii sheeg aadaankii laga tegay ee iyo aaqimadii laga tegay idan in la hubsado ruuxa lagu jihaado inuu jihaad mudan yahay shardi weeye shardigi maxaa lagu ogaan karaa aadaan la'aan iyo aadaan aadaan la'aan iyo aadaan idan huwa shardu ida tacadara taxsiiluhu cilman aw camalan saqata ictibaaruhuna ma gelayso waxaan haysanaa weeye waan ogaan karna maxaan ku ogaan karnaa aadaanka lagu kala saaraya inuu ruux muslim yahay aadaankaad ku ogaan inuu gaal yahayna aadaan la'aan wadaadaha qaba marka aadaanku inuu yahay waajib adilada cadcaday daliishadaan buu ka mid yahay shay sunno ah miyaa keeni weeye in muslim dhiiggii lagu bannaysto hurdaa bay ila tegi karta saakaman iska cajisi karaa beriba haddana aan ka sii daynayaa marka waxay dhaheen in dhiig islaam lagu bannayst dhiiggaa lagu bannayst dhiig muslimiin lagu badbaadiyey aadaanku hawshaa waxay u tartay inuu yahay waajib ibnu mundir a'immada madhabka annaga asagu raggoo dhan wuu ka daran yahayba wuxuu idhi alaadaanu waliqaamatu waa fardun calaa kulli muslimin xadaran wa safaran ma daliil wuxuu yidhi xadiisu saxiixan iga qabsada maalik bnu xuwayris annagoo labaatanah oo dhallinyaro ah yaa nabiga u nimid wafdi ahaan muddaan la joogo labaatan bari ah markaasuu nabigu wuxuuna arkay inaan u hilownay reeraha annaga iyo waddanka aad ka nimid nabig wuxuu waa ida waxaad yeelaysaan kaalaya iska baxa berri intana waa saa'idii iyo tolnimadii markaad dhaxa sii socotaan salaada wakhtigeedii marka la gaadho falyuadin lakum axadukum falyuadin lakum axadukum walya ummakum akbarukum ka idinku weyna ha idin tujiyo meesha nabigu madhinka ku quraan badan ha idin tujiyo waa isku quraan labaatan beri bay koors ku jireen seminaar baa loo soo gebagabeeyey waa isku aqoon waa garba siman ma kala aqoon badno maxay isdheeryihin marka iyadaa da' bay isdheeryihiin kiina idinku weyn ha idin tujiyo kow midkiinna ha idiin aadaamo musaafiriin bay ahaan bu ibnmundir amar baana meesha yimid wاlmru yqtadi wujuba xadran wa safaran warkaad haysaan oo dhan waa baail buuri ibn mdur hawshiisa hol saaran ma aha nabigaa amray amarkaas sariix wey o maxay ahayn saxaabada labaatanka ah musaafiriin marka wuxuu yidhi waa waajib xadran wa safaran isagoo halkaasu mara dhib ma lah waxadaanii zayd bn xarb bn shadaad abu khayثmة النسائي xadثna yaحya بن yaحya cafوا yaحya بن سعيid yaعni بن سعيid القطان يعني سعيid بن فروخ القطان عن حماد بن سلمة xadثna ثاaب بن أسلم البناني buu u jeeda can أنس مالك قاal كاna رasuul الlah rasuulka ilahi wuxuu ahaa yugiiru kii weeraro weerka gaaciya إidaa طaلca الفajru oogtu hadday dhalato salaada subx hadday dilaacdo wa kaana ystamic الآadاan aadaankuna dhagaysan jiray wy intuusan weerarka gaacinin aadaanku dhegaysan jiray fain samica aadaanan aadaan hadduu maqlo amsaka dagaalka waa jiray ila waa muslimiine wailaa hadduu maqli waayana aqaara ciidanka alluu fasixi jiray marka guluf baa ka adeegahaya fa samica maalin maalmaha kado nabigu reer soo dul fadhiistay buu aadaan dhagaystay fa samica rajulan buu maqlay yaquulu leh allahu akbar allahu akbar ayuu maalin maqlay faqaala rasul lah wuxu uhi cala alfitra ay cala alislaam allahu akbar allahu akbar waa cala alfir cala tawxiid ninkaa tawxiid buu ku dhawaaqay uma qaala ninkii wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah faqaala rasul sal sl kharajta min annaari ay bitawxiid naar baad ka badbaadda wey tawxiidka kaga badbaad alla aan alla ahaynoo xaq lagu caabudo ma jiruu yidhi idanna wuxuu kharajta min annaar ay bitawxiid fa nadaruu ninkii alaamahaya ay fiiriyeen ayagu markaa ayba moodeen reer meesha degan yahay faida wa raaci miczan waaba nin la jooga raaci miczan ahijir nin adhi jiroo xayn meel ku haysta way ninka oo keligii ah wa fiihi daliilu calaa ana alaadaana yushracu lilmunfaridi ninka keligii ah asna wuu aadaami aqimi ila waa nin keligii ah meesha idan qisadii dheerayd ayuu nabigu saxaabigu kugu xidhay in xataa ruux keligii hadduu aada u qirayo islaamnimo iyo wanaag fa nadaruu way eegeen faidaa huwa ninka adaamay waxaa wey raaci miczan ari la jooga adoo inta waa riyacadka la yidhaahda hadda ari buu la jooga nin riya la jooga wey keliga haddaad tahay iyo haddaad geel la joogta iyo haddaad joogto waa mid dad musaafir tahay haddaad xadar tahayba wadar iyo waaxidba aadaanka waa loo jideeyaa waa sunno nabi idan qiimaha aadaanku iyo nabigu ku tacaala alfitra allahu akbar allahu akbar cala alfitra maxaa yeelay waa aslu diin اlbashar bini aadam o dhan maxaa asal u ahaa inay ilaahay keligii oo muslimiin yihiin gadaalba aafadu iyo sumada la badashay ka timid fidradii hore ee ilaahay ku abalo uunkiisa ayuu nin ku dhawaaqay hadduu ilaahay waxdaaniya u qiray iyo cibaado keligii u qiray aadamo kaliya makhluuqna u diidayna kharajta min annaar waxaa naar lagaga badbaada in lagu waara waa maxay waa tawxiidka ayib tiibuu nabigu qaray fadliga aadaankana meesha waa ku jiraa waxaa kaloo ku jira gaalkii aadaama asagoon weligii inuu ay shahaadanin waxaan leenaha waad islaamta gaalku hadduu salaad u aadaama maxaad leedahay maxaa yal aadaanku nabigu wuxuu xukumayey in bulshada iyo beesha ay muslimiin yihiin hadduu gaal inoo aadaamo fuqada waxay leeyiin gaalku intaas wuu ku islaamay hadduu dhaha dadka un baan ogu yeedha muslimiintan ogu yeedhahaya salaadda waana ku mishaarqaday anagu muslimiihi murtad baan leenahay murtad iga dheh aadaankii baad ku islaamtay keldina waa ridowday fuqahadu halkaasay u badan yihiin ayb waa hawl adag wey islaamka waxaa lagu soo galaa wax yar ku soo geli islaamka markaad ka baxaysa laakiin hawlo badan baan kaa fiirinayna makaas baad u tidhi ma garanaysa waxaad tidhi ma qasbay miyaan lagugu qasbin idan waxaa lagaga min adlaq alabwaab waxaa lagu soo galaa min cawsa alabwaab wadaaddaa sidaa yidhaahda aad baana loo qariraa laakiin annaga shaaficida waxaan dhahnaa oo qaacida noo ah alkufru asracu hubuuta min alislaam waa qaacidatu shaaficiya amaru shaafici baan ahaa hadda idinku haddaad xanaabilatihiin idinkeediintaallah min qawaacid ashaaficiyay ka mid tahay alkufru asracu hubuuta min alislaam gaalnimadaa durba sugnaata isagoon islaam sugnaanin bidaliil hal daliil aan ku siiyo ruux muslim haddaad gaalnimo ku qasabto ruux muslim ah yaad gaalnimo ku qasabto waxaa tiri qabo gaalow haddii kale shan qiiqaysaa kaa baxo oo isku barbar ah adaa ku gaaloobay asaguna ma gaaloobay asagii waad qasabtay gaalnimo ku dhacaysana buu u sujuuday kitaab qur buu ku istaagay ilaahay buu higaadiyey nabigii buu aflagaadeeyey calayhi salaatu wasalaam xaasha lilah idan asagu waa mukroo ma gaalo laakiin adugu waad ku gaaloobaysa gaalnimaa kugu sugnaatay nin gaalaa wuxuu kugu qasbay inaad islaamto asagu maku islaamhayaa qasabku islaamka kugu qasbay ma ku islaamayo gaal faajir ah yaa aka kugu qabto islaamka galboorg ashahaado haddaad ashahaadan weydo oo salaadda aad tukan weydo shan qiiqayso isku barbara waad tukato waad la timid gaalkii kugu qasbay inaad islaamto aabku kugu aba inaad islaamto ku islaami maayo laakiin muslimkii kugu qasba inaad gaalowdo he wuu ku gaaloobayaa tusaale labaad haddaad niyeysato adoo gaala inaad adoo muslima adoo muslima yaad qalbiga waxaad ku qabatay waxaa tiri konton sano unbaad muslim soo ahayde bal labaatanka sana cibdaha ka dhiman maad fahan diineed soo samaysid bal yahuudi ka hor marka la gaadho laba kun iyo labaatanka bal islaamka iskaga yarbaxo xoogow kiristanka soo yar fiiri yuhuudda soo yar fiiri nimankan duubka weyne siikha bal ka wardoon niyadaasaad ku gaaloobaysa waman nawaa an yakfura bacda cishriina sanatan kafara fi lxaal adoo gaala haddaad niyeysato inaad berri islaamtana ma islaamaysa ilaa berri la gaadho aad idan shaaficiyadu way gar leeyihin inay yidhahdaan alkufru asracu ubuutan min اlslam waxba yana taa kugu lugeyn hadda sharciga meehe aa ka socdo baabu istixbaabi اlqowli mila qowli اlmuadini liman samica hawshaasi intaana ka tegin intaana ka tegin xadiidkan wuuna soo noqon doona xadiid la macneehe waxaa ku jira in dadka aadamaha daahirkooda la cuskado oon la qodqodin oon la dabagelin nabigu ma dadkan aadaamahaya ee salaadda u aadaamay aadaanku ma ku maxabadiinay ka cabsanhayaan ma ciidankii weerarkay ka baqay nabiga ma bixin mar haday ashahaateen oy aadaameen nabig waa muslimiin naga leexiya idan waxaa ku jira alictimaadu cala اdaahiri ruuxa waxa ka muuqda ayaad cuskan islaam baa u xukumi qodqodi maysid asalka waa asal diinadoo mujmac wa ah. wax khilaafa kama jiro xataa haddaad tuhunsan tahay in islaamka uusan dhab ka ahayn oo uu ku raadgadanayo oo xabad uu kaga baqahayo oo xisaabo kaliya kalaam dumlimaasa uu yahay abadan hawsha allay u taallaa wa xisaabu cala allah nabigu waxaa faray inaan dadka la halgamo xataa yaquuluu laa ilaaha illa allah faidaa qaaluuha faqad casama minii dimaa'ahum wa amwaalahum wa xisaabahum allah waa maxay hadday aniga ii rimagaaleeyaan alloo callaamu lquyuubaa la xisaabtami doona laakiin anugu korka iyo daahirkoodaan ku dhaqahaya dadka daahirkan baa lagu dhaqaa lama qodqodo lama dabagalo hadday islaam muujistaan waxaan leenahay waa muslimiin aadan tuhunsanaanno inay balaayo iyo shirki iyo kufri qarsanayaan ilaa kufrigii shirkiga uu ka soo ifbaxo oon ku aragno oy qirtaan ama makhraati ku caddeeyo u xukumi mayna shirki iyo kufriga gaalnimo midnaba islaamkaasaan ku wadaynaa islii hadda mushrikiin iyo muwaxidiinba waa dhooban matamiso maaha si guud marka laga warramo kii iga soo horbaxee assalaamu calaykum maxaad leedahay wacalaykum asalaam waa nabad dhihi may sidii kooxdii kooxdii maxamed nuur cusmaan assalaamu calaykum nabad wey walaal see tihiin bay ka bilaabahayaan shikiga iyo cudurka iyo cudada maxaa ku geliyey istarees iyo balaayii dhiigkar maxaa kugu kicinaya gaaska maxaa kugu kicinaya wanaaggaa makuu muujistay haadheh muslim baa tahay qur-aankuna waa diiday ruux islaamnimo kuu muujistay odan gaalnimo ku ogayn adugu inaad islaan u diiddo qur-aanku waa ka dagaalamay yaa ayuha aladiina aamanuu idaa darabtum fii sabiili اllahi fatabayanuu wlaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama aw isalama qiraa'atan soo maahay lasta mu'minan hadhihina lama ogolo mar hadduu ku muslim baanahay islaamnimo muujisto haye dhowaalkay baatay soo dhowow hadhow hadday calaamad kale iyo timbare kala soo baxo aad tiraahdaa hore waa ka noqday gaalba hadda tahay so adiga shalay ilaa muslim baad tahay muslim baad ii muujsatay haddana maxaa ka soo baxay urug iyo balaayo baas baa ka soo baxday laakiin tuhun aadan xaqiiqo ahayn ummadda ha ku gaalaysiinin diinkana ha kaga saarin dhaqankaa iska ilaali gaalnimadu ha badato ha yaraato hawl ku taalla ma aad ka hubsanayso shaafic muxuu yidhi waman curifa bishayin fahwa calayhi xataa tahbuta bayinat bikhilaafihi qaacaadta imaam shaafici fi lum ka akhriya waman curifa bishayin ninkii shay lagu ogaadoo lagu arko fahwa calayhi asagiibuu ku jiraa shaygu lagu ogaabuu ku xisaabsan yahay kaasuu ku diin yahay xataa tahbuta bayinatun bikhilaafihi ilaa makhraatiya caddayn loo helo hawshu inuu bedelay hawshaas marka asalkaa diineed yaan laga dhaqdhaqaaqi saad uga badbaaddo madhab اlghulaati wa madhab اljufaati in badan maxaan ku soo odhi madhab اlhudaati bayn اlghulaati wاljufaat hulaad maxay leeyihiin hulaad laanku wuu fududiya lama shido laanka ha shidi hulaad ha isku dhin ceeb weeye hulaad wulaad waa la fududay wulaad iyo hulaad laanku wuu fudud yahay ayib ullaad meeshan ma aha almuhim ulaad maxay leeyihiin nin walbo maanta adduunka joogo annagu aanan hubin inuu muslim yahay waa gaal annagu maxaan leenahay ruux walboo islaam noo muujisto dunida maanta ku nool muslim buu noo yahay ilaan hubsanno ruux walba oo dunida maanta ku nool oo islaam noo muujista annagoo muslim buu noo yahay ninkaan ku ogaanno gaalnimo mooye ay waxay ku leey nin walba adduunka jooga oo annagu aanan ka sixin islaamnimadiisa aanan ka jeegaraynin feetin aan la marinin feetin ma taqaana renustan weydii aan la marinin yacni islaamkiisa waxba kama jiraan waa gaal gaal buu noo yahay taagan yihin waa aafo waa madhab alghulaad haadaa madhab alghulaad madhab aljufaad waa maxay nimay ku og hadda inuu sanam u soo sujuuday oo sheekh cabdiqaadir hadda uu baryahay ilmadu qubahayay oo shiiisul kaynoon iyo cayduris iyo badow iyo rufaci uun sameynaha u laayay awliyaa la adeegta ku haya marka cabdiqaadir jiyaan la sheego a ah, halkaa lagaga dhegi ayib ilaahay marka la sheega indhaha caddayn ayib y waxay ku leeyihiin waa muslim koofiyad islaam bay ku camin dadka koofiyad gaalnimana ku camin mayno hee tu islaamnimo been ana ku camin mayno nin walba wuxuu qaadanayaa balet nambarkiisa taargaduu leeyahay buu qaadan maxay tahay taargaduu leeyahay ii sheega waa taargaduu leeyahay maxay tahay waa waxa ka muuqday dhaha imise sanana waxa idiin sheegaye nin walba taargadiisu maxay tahay taargada baabuurku waa maxay nin walba waa waxa ka muuqday ku yaalla wax kaloo dhan jooji miyaynu isfahmi wuxuu ka yimi tuulo gaalnimada ku badan tahay iyo wuxuu ka yimid dhuusan mareebay sheekada iga daa wuxuu ka yimid xaramaynkii maku ka yimid sheekadaa ma qora anugu maxaan qoraa nin walba waxa ka muuqda oo xugum ah ma isfahana khayrlaadasiiy baabu istixbaabi اlqowli mila qowli muadini liman samica wuxuu baab yahay in la sunneeyo bal halkaa maku istaagaa anaa soo dahay caawa raalli hada halkaa inoo jooga insha allahu tacala maxay ahay qaacidadu man curifa bishayin fahuwa calayhi xataa tabuta bayinatun bikhilaafihi